رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز اتخار وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه وباب يهي الأكل cunitaan wal-itcaami iyo quudin min aludxiyati udxiyada xaggeeda waxna laga cuno waxna la quudiyo la sadaqeeyo wa jawaasi dikhaari laxmihaa hilibkeedoo la kaydsado bannaanideeda iyo wa naskhi nahyi reebidda layska reebay arrintaa oo la beddelay wa naskhi nahyi reebid canhu kaa layska reebay oo la bedelay wey macnaha reebiddii la layska reebay oo la nasakhay oo la bedelay waa dhowr mas'alo masalada koowaadee udxiyada ruuxii qalay ma cuni karaa waay hilibkeeda ma ka cuni karaa ta maxaa laga sadaqaysanayaa ta saddexaad isagii qalay hilibkii qaar ma dhigan karaayo ma kaydsan karaa ta afraadna waxa weeye in la kaydsado oo hadda ka hor nebigu reebay sal alla alay wasalam oo la bedelay la nasakhay intaasoo masalo baab wey wacan caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi dafa waxaa yimid ahlu abyaatin guryo qoysas wey macnaha qoysas ayaa yimid oo min ahli lbaadiyati dadka baadiyaha ka mid a xadrat aladxaa xilligii udxiyada yimaadeen yani xilli udxiyadu ay joogto wakhtigeedii ayay yimaadeen zamaana rasuuli llahi sal aley wasalam nabiga wakhtigiisii fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ley wasalam iddakhiruu kaydsada udxiyada hilibkeeda alaaan saddex beri uma kadibna saddexdaa wixii ka dambeeya tasadaquu sadaqaysta bimaa baqiya wixii soo hadhay saddex beri wixii ka dambeeya ha haysanina falamaa kaana markuu ahaaday bacda dalika markaa kadib markay ahaato wakhtigaa kadib qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul alla rasuulka ilaahayow ina annaasa dadkii yatakhiduuna waxay samaysanayaan al asqiyata sibraaradii sibraaro ayay samaysanayaan min daxaayaahum udxiyooyinkooda isqiyadu waa jamcu siqa waa sibraarka haragga weelka weelkahalaga laga sameeyo weelka haragga laga sameeyo caanaha iyo biyaha iyo lagu shubto way macnaha marka sibraaray ka samaysanayaan wayajmiluuna weelal bay ka samaysanayaan wayajmiluuna way dhalaalinayaan fiiha dhexdeeda waxay ku dhalaalinayaan alwadaka xaydha xaydhiina intay dhalaaliyaan bay ku shubanayaan fa qaala nabigu wuxu uhi sal lla lay wasalam wamaa daaka oo kaasi muxuu yahay maxay tahay arrintaas qaalu waxay dhaheen nahayta dee waad reebtay an tu'kala in la cuno luxuumu ladaaxi udxiyooyinka hilibkooda in la cuno ayaad reebtay bacda alaain saddex beri wixii ka dambeeyay dadkiina intayba weelal u samaysteen bay dhalaashanayaanoo wax muddo dheer ay sii isticmaalayaan bayba ka dhiganayaan faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innamaa nahaytukum waanuun idinka reebay min ajli daafati baan idinka reebay ah, dadkii faraha badnaayee magaalada yimid kuwaa dartood baan idinka reebay daafada waxaa la yidhaahdaa waa dad wada socda oo haddana aan socod fiican soconaynina luudahay yacni tartiib isaga socda eh, waxaana laga wadaa ujeedadu tahay abaara dhacay ayaa dadkii reebaadiyaha dartood gaajaa dhacday oo xoolii baa wax ka dhammaadeen dadkii reebaadiyaha marka magaalada u soo cararay baleelayuun magaaladaas wax ka helaan marka taasaa laga wadaa waa nooc yaraha yacni qax oo kale ah ayb nahaytukum waan idinka reebay min ajli daaffati dadkaasi magaalada yimid darteed baan idinka reebay ee fakuluu cuna sanadkii horay ahayd sanadkan marka tii ma jirto ee fakuluu cuna hadda marka wadakhiruu qaarna kaydsada watasadaquu waxna sadaqaysta muttafaqun calayh yacnii sababtii aan idinka reebay saddex beri ka badan waxa sii kaydsanina waxay ahayd maalinkaasi dadka dhibaata haysa oo magaaladii waxaa dul yimid dad baadiyaha ka yimid oo dhiban saas daraaddeed ha kaydsaninee isgaadhsiiya bay ahayd tiyada yaday hadday meesha ka baxday oo tii aynan jirin hadda markaas wax weeyaan cuna waxna sadaqaysta waxna kaydsadaa ayb jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba oo culimmadu say u badan yihiin in la bedelay nahyigaas oo arrintu saddexdaa midkuu doonaba ruuxuu yeeli karo wax cuni karo wax uu qaybin karo waxna uu kaydsanaya macnaha ayb meesha fakulu uu leeyahay cuna sidoo kaleeto culimada qaar baa u deliishaday amarkaas inuu waajib yahay oo waxay yidhaahdeen cun haddii lagu yidhi qur-aankuna fakuluu minhaa yidhi inaad udxiyadaada iyo hadyigaaga wax ka cunto waa waajib bay dheen amarkay qabsadeen laakiin jumhuurtu waxay qabaan ma ahee waajib ma ahee waa mustaxab waa sunna wey macnaha laazim ah ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu ahayn laa na'kulu kuwa aan cunin min luxuumi budnina hadyiganaga hilbihiisa maanaa wax ka cuni jirin fawqa alaain saddex wixii ka badan fawqa alaain saddex wax ka badan minan meesha mina la yidhaahdo ah, mina markaan joogno saddex beri ka badan maanaa cuni jirin waxka cuni jirin farahasa markaasuu nebigu idmay lanaa annaga rasuululahi baa noo idmay sal alay wasalam oo faqaala wuxuu yidhi kuluu cuna oo watasawaduu sahay qaata yani safartana u sii sahay qaata haddaad hubtaan waxaad ka cuna muttafaqun calayh wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kunnaa waxaanu ahayn natasawadu kuwa sahay qaata luxuuma aladaaxi udxiyooyinka hilbahooda calaa cahdi rasuulilahi sal ly sl nabiga wakhtigiisii ila almadiinati xagga madiinaanu uu sahay qaadan jirnay yaani udxiyadii maka lagu qalay waay xoolihii maka lagu qalay ayaa hilibkooda inta la ingajiyo ayay markaas sahay ka dhiganayaan markaasay ilaa madiina usii qaadanayaan ayb wa fii lafdin lafdi kale akhrajaahu buhari muslim baa soo saaray wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ana nabiya nebigu sal lay waslam nahaa wuxuu reebay can akli luxuumi aladaaxi udxiyooyinka hilbahooda hilbaha cunitaankooda nebigu waa reebay bacda alaain saddex beri wixii ka dambeeyay uma kadibna qaala nebigu wuxuu ihi bacdu markaa kadib wuxuu yidhi warkuluu cuna qaarkood watasawaduu qaarna sahay qaata wadakhiruu haddaad rabtaanna kaydsada rawahu muslim baa wariyay wاnasaa'i ayb wacan salmt bn akwacin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu uhi man daxaa ruuxii udxiyaysta oo minkum idinka idinka mid ah falaa yusbixanna yuusan waa bariisanin bacda alaaثatin saddex wixii ka dambeeya wa fii beytihi walxaal fii beytihi isagoo gurigiisa uu ahaaday minhu udxiyada xaggeeda ka mid yahay shay-un saddex wixii ka dambeeya yuusan waagu u baryin asagoo gurigiisa uu yaalla wax ka mida udxiyadii waa wa fii beytihi asagoo gurigiisa uu ku sugan yahay minhu udxiyadii xaaluu ka mid yahay shay-un wuxuun falammaa kaana markuu ahaaday alcaamu sanadkii almuqbilu ee kaa ku xigay qaaluu waxay dhahn ya rasuullah rasuulka ilaahayow nafcalu miyaanu samaynaa kamaa facalnaa saan samaynoo kaleeto filcaami almaadi sanadkii hore sanadkii hore sidiisiiba oo saddex beri wax ka bixii ka dambeeya kayti ma jira miyaa mise waxba iska bedelay qaala nabigu markaasuu yuhi sal ly waslam warkuluu cuna waxaad rabtaan ka cuna wa acimuu quudiya oo bixiya qaar ka mida wadakhiruu kaydsada waxa kalena fa ina dalika alcaam sanadkaa isaga ah kaana waxaa ahaa binnaasi dadka waxaa ku sugnaa jahdun dhibaato iyo baahi baa ku sugnayd xilligaa dadku waa baahnaayeen fa aradtu waxaan doonay an tuciinuu inaad kaalmaysaan fiihaa dhibaatadaa dhexdeeda inaad dadka caawisaan unbaan doonayay muttafaqun caleyh yacni waxaa laga fahmayaa xilliyada ay masaa'ibtu jiraan oo muslimiintu dhiban yihiin in lilmaslaxa la saaro muxuu ahaaye dadka wax haysta si dadka dhiban loo badbaadiyo oo amar la saaro oo nabigu sal alay wasalam waa kaa muxuu ahay waxba ha kaydsadin asalka inay kaydsadaan way bannaanayd laakiin waxaa loogu diiday in dhibaatadan magaalada soo fuushay oo dadkii qaar ka mida ah in la daboolo markay daboolanto meeshii ka baxdayna sidii asalkii bay ku noqotay oo muxuu ahay in la kaydsan karo la haysan karo ayay dib ugu noqotay muttafaqun calayh wacan hawbaana radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi gowracay rasuulu lahi sal ly wasalam udxiyatahu buu gowracay uma kadibna qaala wuxuu idhi ya hawbaanu hawbaanow aslix hagaaji lii aniga laxma haadihi middan hilibkeeda iisoo hagaaji ayb falam azil kama yani soo hagaaji waa soo karinaya waa soo ingajinaya sahay loogu talagelaya falam azal kamaanan zuulin buu idhi ucimuhu inaan nebiga quudinayo minhu hilibkii aan soo hagaajiyey xaggiisa inaan ka quudinayo xataa qadima ilaa uu soo galay almadiinata magaalada madiina yani hilibka waxaa lagu soo hagaajiyey makaa lagu soo hagaajiyey kadibna wuu soo qaaday nebigu yani ayuu la socdaayoo safar ah kolba waxbuu ka siiyaa marka ilaa madiine uu ka yimaado hilibkii hilibkii isticmaalaya salawatu rabbi waslamu caleyh rawa axmed baa muslim wacan abi saciidin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal ly wuxuu yidhi ahla almadiinati ree madiinow la taakuluuha unina luxuuma aladaaxi udxiyooyinka hilibkooda ha cunina fowqa alaaati ayaam saddex beri wixii ka badan fa shakow markaasay sheegteen ilaa rasuulillahi sal ly slam rasuulka xaggiisa waxay u sheegteen anna lahum inay leeyihiin ciyaalan ciyaal inay leeyihiin ciyaalka waxaa soo gelaya caruurta iyo dumarka iyo ciyaal baa laysku dhahaa leanna adaa masruuf ah, ayb iyo waxashaman dad yani xigtaa oo khaaso ana waan leenahay waay xashamka laba macnoba waa la yidhaahdaa dadka kuu adeega oo arrimahaaga u taagan xasham waa la yidhahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa dadka si gooni ah kuu xiga oo khaasadaada ah oo kuu cadhooda markii dhib lagu gaadhsiiyo ama lagu taabto oo kale xanaaqa hadda maadaama marka laga dambaysiiyey wakhadaman wakhadaman laga dambaysiiyey waxaa fiican in lagu fasiro marka xashamka in lagu fasiro dadka sida goonida adig kuugu xidhan ah, marka wa waxashamanna waan leenahay dad si gooniya noogu xidhan oo khaasadannada ah wa khadaman dad adeegayaalana waan leenahay ah, yacni carruur iyo xaasasna waan leenahay dad noo adeegana waan leenahay dad si gooniya noogu xidhan oo khaaso waan leenahay sidaas daraaddeed kama maaranna way hilibki fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam kuluu cuna oo wa acimuu qaar ka mida quudiya oo masaakiinta siiya wa axbisuu waxna ceshada wadakhiruu kaydsada rawahu muslim baa wariye marka saa doontaan ka waxun ka mida sadaqeeya culimmadu waxay ka doodayaan ma laasim baa inuu wax ka mida sadaqeeyo ah, waxay u badan yihiin inay laazim tahay in wuxuun laga sadaqeeyo ah, oo den adiga aadan isku koobinba waxay ka doodayaan haddana imisa ayaa laazima in la sadaqeeyo qaar waxay leeyihiin saddex meelood marka loo dhigo meel ka mid a waa in la sadaqeeyo ah, oo waxay ka qaadanayaan cuna oo hee oo kaydsada oo bixiya marka saddex baa loo kala dhigay leeyihi laakiin saddexdii waxaa diidaysa riwaayo kale waxaa imaanaysa sahay qaata ku dartay ma garat marka runuc bay haddana u kici taxdiidaadkaasi waa uun fahan mooye wax nasan ah oo xuduuda u kala samaynaya ma jiro waa uun culimo fahankood saas daraaddeed shaaricu waa itlaaqay adiga ama yarayso ama badsee wuxuun sadaqee ah, hadday lexjecladu kaa badatana aakhiradaaday ka go-anta hadaas ku haddaad inta badan sadaqaysatana adiga laakiin waxa wey waa shaaricu waa itlaaqay taxdiid uma samayn saas way wacan buraydaa radi allahu tacala canhu qala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay rasuulku wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa nahaytukum mid idinka reebay can luxuumi aladaaxi udxiyooyinka hilibkooda fowqa alaain saddex wixii ka badan liyatasica si ay ugu waasac noqdaan dawutawli kuwa yacni haninimada u saaxiibka ah, ah kuwa qudrada iyo awoodda u saaxiibka ah inay u waasac noqdaan calaa man laa tawla lahu ciddaan awoodda lahayn ninkii awood leh si uu yani waasac ugu noqdo oo kan dhiban dhibaatadiisa wax uga xambaaro oo wixii loo qaybsado sidaasaan u yeelay wey ee fa kuluu cuna maa badaa lakum wixii idiin muuqda intii idiin muuqata ka cuna wa acimuu qaar quudiya oo bixiya wadakhiruu qaarna kaydsada rawa axmed baa wariyey wa muslim watirmidi wasaxaxahu meeshaa marka muxuu yidhi fakuluu cuna maa badaa lakum wixii idiin muuqda adigaa lagugu xidhay marka ah, sooma adigaa lagugu xidhay sidii adiga kula qumanaata iyo intii kaala qumanaata ka cun adiga haddii sidii rabitaankaaga lagu xidhay iyo sidii kolba kuu soo baxda waxaa ka muuqata marka inay tahay shay itlaaq ahoo muxuu ahaayey aan xadidnayn laakiin waxaa la daba dhigay wa acimuu waddakhiruu wax un ka mid a ah bixi adiga waxaa ka mida ah sadaqe hala sadaqeeyo marka la leeyahay hadiga iyo udxiyada iyo caqiiqada aan u tegi doonno iyo waxa laga hadlayo waa hilibka waxa laga hadlayo waa hilibka ama hilibka adugu dadka u kari oo isagoo bisilsi ama isagoo caydhina si laakiin inaad bariis ku darto oo udxiyadii aad dadka bariis ugu darto ood yani uga dhigto xaflad ahaan ka dhigto oo dadka aad ballamiso meeshaasi raashinka lagu cuno waa iska siyaado waay asxaab ah, soomaalida intay arooska raashinka dad ka dharjiso lacagta ugu darto waay dadka kale say u jecel yihiin caadi maa yani ma yaqaanaan iyaga mogta ayagu waxay yaqaanaan raashinka la cunaa waa lagu kala tagaa soomaalidana lacag bayba dadka ka dharjisayba marka ummadaha kale way la yaabaan waxay leeyihin raashiinna waan cunnay lacagna waana la siiyey marka waa uun sadaqa un waay baabu sadaqa un waxa laazima haddaan laga dhigin cibaado meella kamalga waa iska acraaf waa acraaftana haddaan sharci ahaan loo bedelinoo wixii aynan u muuqanin wax sharci ah oo shareecada la saarayo curfigu sidiisa waa iska maftuux wax dhew male ya ya te udxiyada udxiyada in meesha aad joogto aadan ku qaline meel kale la geeyo wax diidahaya ma jiro sharcan ayada iyo wanqalka iyo waxyaalahan oo dhan laazim maaha meesha aad joogto in lagu qalo allahuma hadyiga ayaa meel leh hadyigu isaga meeshiisu waa xaramka meel kale looma wadi karo lagumana qali karo allahuma in xaaladii aan soo marnay khaaska ahayd ee ixsaarka ay timaado mooye oo aad noqoto markaa muxsar aad noqoto ayb baabu sadaqati biاljuluudi wاljilaali ha wاljulaali dheh wاljulaali wاnnahyi can bayciha wuxuu baabu yahay alsadaqati sadaqaysi biاljuluudi hargihii la sadaqaysto wاljulaali iyo reeriyadii iyo wanahyi reebitaan can baycihaa iibinteeda la yska reebo udxiyadii markaad qasho la gelay hilibkii sida loogu talinayo harageedii see loogu talina haraggii see loogu talina waa la sadaqaysan isagan lamana iibin karo waxaa labeeya julaalka julaalka waxaa la yidhaahdaa waa waxaan aanu naqaana reeryada oo e, neefka geela iyo korka laga saaro marka wax la saari raba waxbaa looga xejiyaa oo reeriye iyo qobtol iyo waxbaa la dhahaa waxbaa korka laga saarsaaraayo si uga ilaaliyo neefka geela waxa kor laga saaray inay u dhaawicin marka taa korka ka saarane mara ahaanta u ah baa waxaa la yidhahdaa julaal reeriyadaas waa marka reeriyadiisii markii la qalo saarnayd iyadana maxaa loogu talinaya iyadana waa la sadaqayn lamana iibin kara taasaa laga hadlaya wacan caliy bni abi aalibin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi amaranii waxa i amray rasuulu lahi sal ly waslam an aquuma inaan istaago calaa budnihi hadyigiisii korkiisa inaan isu taago yani inaan eh, arrimihiisa isu taago waa wa an tasadaqa inaan sadaqaystana wuu i amray biluxuumihaa hilbaheeda wa juluudihaa iyo hargaheeda wa ajillatihaa iyo reeryadeeda ah, ajilladu waa jamac mufradka laakiin julaal baa la dhahaa julaal maa yuطraxu calaa dahri اlbaciiri min kisaain wanaxwih saasay dhahan ayb wa ajillatihaa iyo hargee iyo muxuu reeryadeeda wa anlaa uctiya inaanan siininna nebigu waa i amray aljaazira midka gowracayee qalaya midka qalaya minhaa xaaluu ka mid yahay budniga ka mid yahay shay an waxba siinin shay ka mida budnigana inaanan ka qalahaya waxba aanan siinin wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal ly slam naxnu annaga ayaa nuctiihi jaazir ka siinayna min cindina agtannadaan ka siinayna wixii ujuuradiisa ahaa annagaa siinayna jeebkanagaan ka siinayna meel kaleaan ka siinayna laakiin eh, yani neefkan uu qalay wax ka mid ah yaan loo siinin ujuuro loo siinin saasuu nebigu sal lay slm ayb muttafaqun calayh xadiidkaasi wuxuu faa'iidaynayaa hargaha iyo reeryadaba in la sadaqaynayo o sida ay culimada badankoodna qabaan lamana gadi karo laakiin eh, muxuu ahaay waxaa iyadana bannaan inaad adugu intifaacsato iska haystana waad heli kartaa sida xadiidka soo socda noo tilmaami doono kanise wuxuu diidayaa inaan la gadi karin ayib xataa iska dhaafe ninka qalay baan waxba laga siin karin waxba lagama siin karo marka la leeyahay bimacnaa markuu qalahayay ujuuradii loogama dhigi karo oo lagulama heshiin karayo ee haragga qaado hilibkii qaar ka mida iska baddaah meeshanay ka jirtaa meeshan muxuu ah karikomya kirobanki haa marka neefka lagu qalo horta madaxii iyo hawlo dhan iyo calooshii iyo wayba la hadhayaanba haraggiina iyagaa la hadhaya marka waa arrin dhibkeeda la wey haddaadan badbaadin karaynin waa inaadan meeshaa ku qalin ood la soo tagta neefka maxaa yeelay looma qaadan karo waxaa la rabaa kulli in la sadaqeeyo waxaase laga hadlayaa haddii ay ujuuradii qalitaanka u qaadanayaan haddiise laakiin ujuuradoodiina la siiyo sadaqana looga dhigo waa sax markaa oo riwaayadda nasaa'i baa markaa tilmaamaysa ha siininta marka laleeya bimacnaa ujuur ahaan ha u siinin waa manaa haddii ujuuradii gooni loo siiyo dadkaas la siinayuu ka mid noqon karaa manaa ee manaha lagu sadaqaysanayo ayb waxaa kaloo mxuu ahaayey alimaamu axmed iyo abu isxaaq ibnu rahwiya iyo awsaaci iyo abu thawr culimmadaasi waxay qabaan reeryada iyo hargaha iyo waxaa kaloo la samayn karaa bay leeyihiin waa la gadi karaa kadibna lacagta ka soo baxday waxaa lagu bixinayaa meeshii udxiyada lafteeda lagu bixin jiray Ah, yani waa la gadi laakiin iyadiina waa la sadaqayn bay leeyihi asalka waxa wey inaan la bixinin inaan la iibinin waay allahuma inay xaalad khaas iyo daruura iyo noocaasa ah timaada mooyaane asalka waa inaan la gadin wacan abi saciidin ana qataadata bnu nucmaan ahbarahu wuxuu u sheegay ana nabiya nebigu sal lay slam qaala inuu yidhi qaama wuu istaagay nebigu sal lay slm faqaala wuxuu yidhi innii anugu kuntu waxaan ahaa amartukum idin idin amray baan ahaa anlaa ta'kuluu inaydaan cunin luxuuma aladaaxi udxiyooyinka hilibkooda fowqa alaaati ayaamin saddex beri wax ka badan liyasacakum si uu idiin wada gaadho ah, si uu idinkuwada filaadoo baahida u daboolo wa innii anigu wuhi uxilluhu waan xalaalaynayaa lakum idinkaan idin xalaalaynaya yacni saddex beri wixii ka badan inaad sii haysan kartaan ee fakuluu cuna minhu xaggiisa maa shi'tum waxaad doontaan ka cuna walaa tabiicuu hana iibinina luxuuma alhadyi hadiga yani hilibkiisa waladaaxi iyo udxiyada hilibkeeda ha iiminina wa kuluu cunase watasadaquu qaarna sadaqaysta wastamticuu ku raaxaystaoo isticmaala bijuluudihaa hargaheeda hargeeda iska isticmaal adiga daarto oo ama gogol ka dhigo ama weel ka dhigo ama isticmaal adiga laakiin ha gadin waa walaa hana gadina harga wain acamtum haddaad quudataan min luxuumiha wain acamtum haddaad quudisaan ood bixisaan waay min luxuumiha hilbaheeda haddaad wax ka bixisaanna fakuluu cuna maa shi'tum waxaad doontaan ka cuna haddaabaad wax ka mida bixisaan in alta kale waxaad saa doontaan u cuna way macnaha rawaxa wariya xadiidka axmed baa wariya ayib sanadku waa daciif xadiiskuna waa daciif ayib cilladaha ku jiro turuqdiisa qaar ka mida waa mucdal nujurayj ayaa rafciyey waana mucdal waxaa kaloo ku jira cancanat bnu jurayj duruqda qaarkeedna inqiaac baa ku jira duruqda qaarkeedna waxaa ku jira cancanatu abi zubayr maki sidaas daraaddeed hal ariiqoo nabad gashan ma jiro saasuu xadiidku marka uu daciif ku yahy laakiin macnaha uu ku tusayo badankii waxaa faa'iidaynaya xadiiska ka horeeya baabu man adina ruuxii idmay buu baabu yahay fi intihaabi udxiyatihi udxiyadiisa in la boobo macnaa wuxuu ka wadaa ruuxii intuu udxiyadii gowracay hilibkii meeshuu qaybin lahaayoo dadka uu u siin lahaa isagu ma u qaybin lahaa ama u kala tartiibin lahaa intuu saa u dhigay yidhi uun warniba waxaad ka goosan karta ka goos oo deenda mindiyaha lala yaacay oo la kala boobay ma bannaan tahay waa maxaa keenay in su-aashaa la isweydiiye waxaa keenay nebigu sal lla alay waslam nahaa can nuhba nebigu wuxuu reebay sideedaba boobkuu reebay ah, yani xataa wax bannaanka lagu soo tuuro la boobahayo boobkaasuu nebigu reebay sal lay slm marka intaad neefkii qasho booba ma dhihi kartaa oo ma u idmi kartaa dadka mise boobka lama ogolo waay masladu waa saas can cabdillahi bni qurin ana rasuula lahi sal lay rasuulku qaala wuxuu ihi acdamu alayaami maalmaha midda ugu weyn cindallahi alla agtiisa yowmu naxri waay yowm alxaji alabar waay waa maalinta ciidda tobnaad xoolaha la qalayo uma kadibna yowmu lqari maalinta maalinta mina lagu sugan yahay yani qari min alistiqraar wa oo waa maalinta tobnaadka ilan marka maalinta tobnaad acmaasha lagu mashquulo maalinta kowiyo tobnaadka u horaysa oo lagu soo noqonayaa mina maalinkaasaa marka waxaa la yidhahdaa yowmu lqari ayib maalinkaasaa marka soo raacda wa quriba waa la soo dhoweeyey buuhi ilaa rasuulilahi sal lay slm rasuulka waxaa loo soo dhoweeyey khamsu badanaatin shan neef oo geel ah oo hadi ah oo amase sittun ama lix kuwaasoo yanxaruhunna nebigu uu dhuundhabayo gowracayo fatafiqna markaasa waxay gudagaleen halihi yasdalifna inay u soo dhowaadaan ilayhi nebiga xaggiisa ayatuhunna toodii uu yabda'u ku bilaabaya biha iyada ah aduu geel cararo waad arki jirte geel laakiin soo dhowaado i gawrac yidhahda ma arta ah, yani waaba halihiibaa usoo kala tartamaya midii gawraca ku hormari lahay waa mucjizaadka nebiga sal lay slam bay ka mid tahay ayb goortii wajabat ay dhacday junuubuhaa dhinacyadeedu markay dhulka ku dhaceen oo nebigu uu gowracay ayuu qaala wuxuu idhi kelimatan buu idhi khafiyatan oo qarsoon oo lam afhamha aanan fahmin hadal buu hoos ka yidhi nebigu sal lay slm oon markaa aniga aanan fahmin fa sa'altu markaasaa waxaan weydiiyey buuhi bacda man yaliinii dadkii igu xigay qaar ka midoo nebiga iiga dhowaa ayaan weydiiyey buuhi waxaan idhi maa qaala muxuu yidhi war nebiga hadal buu yidhi bad muxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaaluu waxay dhaaheen waxay yidhaahdeen qaala wuxuu yidhi nebigu sal lay slam man shaaa ruuxii doona iqtaaca ha goosto war geeli wakaa daatae war ninkii doonowba cad ka goos saasuu nabigu hadalku yidhi kaasuu abuu yidhi rawahu axmed baa wariyay abu daawuud waxaa saxiixiyey ibn xibaan iyo xaakim iyo sheekh albani way saxiixinayaan waana xadiis sugan wey marka wuxuu kutusayaa in eh, muxuu ahaayey hilib neefka inta la qalo kadibna la dhihi karo war ninka nin walba waxaa doonta ka goos oo markaasi dadkii lagu sii karo boobi karaan nin walba wuxuu ka goosanaya ka goos allahuma hadday dhib ka weyn ka dhalanayo marka maya haday rajaxanto oo ay u badato masaakiinta intaad ku sii dayso mindiyahaba inay isla dhacahayaan hada markaa ha ku fasix adaa dembiilo noqonayo dadkan kaad sabab noqday markaa haddayse laakiin ayna mafsada ka dhalanaynin yani war gogoosta waad dhihi karta ha kala boobeen marka iyagu saasuu xadiidku faa'iidaynaya oo wuxuu khasisayaa xadiiskii ahaa nebigu wuxuu reebay boobka kaasuu marka haas yuu khasisaya manaa xaaladan yuu haas ku noqonaya waqad ixtaja waxaa xujaystay buu bihi xadiidka waxaa xujaystay man rahasa ruuxii idmay oo culimada ka mida fii nihaari alcursi arooska waxyaalihiisa la saydho iyo wanaxwi wixii la mida yacni aroosyada marka la yimaado oo dadku yimaadaan waxyaale waxaa jira yani waxa weeyaan loo saydho dadka marka culimadii tidhi waxaa aroosyada la saydhahaye ee dadka loo saydhahaye dadku boobahayaan waa la qaadan karaa culimadii tidhi ayaa xadiiskan daliishatay oo xaggey ka daliishadeen udxiyadiiba haddii la dhihi dadka googosta ninkii wadano gooso la yidhi hadde arooskana wixii la soo saydhay iyadana waa la boobi karaa bay dheh saas yani aroosyadu saasay ahaan jireen ilaa hadda saasoo kaleeto waay yani waxaa jira marmarka qaarkood nacnac baa la daadinoo mar waxbaa la saydhiyo waxaa la saydhaya marka waxma ka boobi karta haddii lacagtii waxoogii la qaybinahay laynoo saydho oo la yidhaahdo war gurta wax ma ka guran karta mise wax ma bannaano waay masaladu taas waay marka qaar baa waxay yidhahdeen nihaarulcursi baa loo yaqaan culimmada qaarkii ruqseeyey taa iyo wixii la mida ayaa xadiiskan daliishada waa qiyaas marka way uga qiyaas qaadanaya waxay yidhahdeen hadday tani ma bannaanato wixii la mida naa mid la wasawaabu waxa weeyaan tan nas khaasaa ku soo arooray wixii iyada ka soo hadhayna waxay gelayaan xadiiskii ahaa nebigu wuxuu reebay boobkuu reebay wixii halkaasay ku ururayaan xaaladan khaaska iyo wixii daliil loo helo mooyaane baabu kitaabu alcaqiiqati wa sunat lwilaada wa sunnati alwilaada intaana waxaan kaga soo baxnay udxiyooyinkii halkan marka wuxuu ka gelayaa wanqalka iyo ilmuhu markuu dhasho waxa loo samaynayo kitaabu alcaqiiqati wanqalkii wuu kitaab u yahay iyo wa sunnat lwilaada iyo wa sunnati alwilaada dhalmada ilmuhu markuu dhasho yani dariiqa la marinayo maxaa sugnaaday maxaanse sugnayn can salmaan ibni caabidin dabbi xaa wuxuu isdaba dhigayaa wixii wixiisaan horayba idinku soo sheegay wixii shareecada gowraca ee qurbaan ah ee ilaahay loogu dhowaadoo dhan hadyigii udxiyadii caqiiqadii iyo wanqalkii caqiiqada markuu ka baxo wuxuu keeni doonaa wax la yidhaahdo farac iyo catiira oo iyadana waxay la gowrici jiray ah oo munaasabaad lahaan jirtay wixii uu buu markaisdaba dhigi rabaa wixii halkaa laga waayay marka oo shareecada aan lagu haynin inay qurbaan gowracu uu qurbaan noqon karayo in qurbaan laga dhigo ilaahay loogu dhowaada gowrac khalad buu markaa noqonaya maxaa yeelay gowrac waa laba saan soo sheegnay waxna waa wax hilib iyo loogu talagalay in la cuno kaasi cibaado shaqo kuma leh innamaa shaatuka shaatu laxmin waay waxna waa wax haba la qalee gowriciisaa qurbaanoo ilaahay baa loogu dhowaanaya ajir baa laga lagu rabaa hilibka haba la cuno laakiin ajir baa lagu rabaa wixii marka ajir lagu rabo oo gowrac waa in shareecada laga helo xadido oy tidhaahdo gowraca noocaasa ajir baad ku helaysaa haddii aan taa la helin oo waxaan shareecada lagu haynin ah, oo gowraca aad ajir ku raadiso bidcaad la timid markaa oo shareecadii wax ka baxsan baad meesha keentay ilan shareecadii way xadidtay soomaa adigiina bad kalaad gashay marka meeshaa mawliid baa geli oo wixii mawliid loo gowraco waxaa geli wixii muxuu ahaayey ee la dhihi jiray agas la dhihi jiray oo waxaa geli wixii qawaa'ishu markay isu yimaadaan maxay dhahan quraan maxay dhahan qur'aan akhris may dhahan ah, waxay gawrici jireen oo waxaa soo gelayaa roobdoonta roobdoonta hadda ku dareen waayahan dambe oo iyadana wax la qasho oo waxaasoo dhan baa soo gelaya way fara badanta marka way fara badan tahay waxaasoo dhan marka waa gawrac aan sababta keentay shareecada waafaqsanayn gowraca mar haddii ajir lagu rabo sababta keenaysa waa inay shareecada laga hayo waa hadi sax waa udxiyo waa sax waa caqiiqo waanqal waa sax wahaakada waa weliimo waa u tegi doona iyadana waa aroos baad samaysanaysa waa weliimo waa sax laakiin intaa wixii ka baxsan adeer iska cun laakiin ajir baan ku raadinayaa daah hilib ka dhigo saas manaa ayb can salmaan ibni caamirin اdabi qaala wuxu uhi qaala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu uhi maca alghulaami wiilka la jirankiisa waxaa ahaatay oo la socota caqiiqatuhu wanqalkiisa ee fa ahriiquu daadiya canhu xaggiisa daman dhiig ka daadiya wa amiituu fogeeya canhu xaggiisa waxaad ka fogaysaan ood ka tirtaan aldaa wasakhad dhibka iyo wasakhdana ka zuuliya saasaa macnaha ahriiquu canhu damanta waa neefkii laga gowracaya amiiquu canhu ladaana waa madaxii laga xiirahay oo yani waxawey yixda iyo ilatimilmaha markuu dhasho madaxiisu wasakh badan bay wadataa marka timaha iyo waxay wateen iyo wixi dhan baa laysla zuulinaya amiiquu canhu aladaa kaasaa laga wada rawa ljamacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye eh ayb xadiidkaasi waxaa deliishaday in badanoo culimmada ka mida oo qaba wanqalku inuu waajib yahay daahiriyadaana u horreeya qolyaha qaba waxayna deliishanayaan amarka ah fa ahriiquu canhu daman dhiig ka daadiya ah, ahriiquu canhu daman dhiig ka daadiyadaas bimacnaa neef ka qalawa marka amarku wujuub buu faa'iidayn bay leeyihi jumhuurtuse waxay qabaan inuusan waajib ahayn adilo soo socotay deliishan doonaan sidaasaana sax inaysan waajibahay u tegi doonaa wa can samurata ibni jundub waay qaala wuxuu uhi qaala rasuulu lahi sal rasuulku wuxuu yidhi kullu ghulaamin wiil kasta rahiinatun waa ah, kullu hulaamin hulaamka asalkiisa wiil baa loo isticmala lakiin ilmo dhan baa laga wada rahiinatun weeye mid u xidhan bicaqiiqati wanqalkiisu u xidhan yahay waa laga gowrici caqiiqadii canhu xaggiisa laga gowrici yowma saabicihi maalinkiisa toddobaad wa yusamaa waana loo magac bixini fiihi maalinka toddobaad dhexdiisa wa yuxlaqu waa la xiiri ra'suhu madaxiisana waa la xiiri maalinka toddobaad rawahu lhamsatu baa warisay wasaxaxahu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey ibnuljaruud xaakim dahabi cabdilxaq alishbiili iyo sheekh albaani ba way saxiixinayaan ayb waana xadiidka ay bukhaari iyo nasaa iyo wariyeen xasanulbasri inuu ka maqlay samurata bnu jundab xadiidka caankaa ah wey dooda culimmada dhex taallo oo xasan samura wax ma ka maqlay mise kama maqlin xadiiulcaqiiqa basuu ka maqlay xadiidka la yidhaahdo qaarkood ay qabaan waana masle niqaash ku jira ayb xadiidkani marka wuxuu faa'iideeyey ilmuhu wuxuu u xidhan yahay wanqalkiisa maxaa laga wadaa ayb macaani dhowray culimmadu ay mareen alimaamu axmed caleyh raxmatullahi waxaa laga wariyaa in uu yidhi waxaa laga wadaa ilmuhu hadduu yaraan ku dhinto waalidkiina uusan ka wanqalin inuusan labadii dhalay u shafeecaynin ilan ilmaha sida axaadiista nebiga ku sugan sal lla alay wasalam ayagoon qaan gaadhin hadday dhintaan waalidiintood bay u shafeecayaan oo gacantay qabanayaan ilaahayna waa aqbalayaa shafaacadooda ilaa ay jannada geeyaan marka imaam axmed wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa ilmihii yaraanta ku dhintay ee waalidkii ka wanqalin shafaacadiisiibuu waayaya saasuu ku fasiray kullu ghulaamin rahiinatun bicaqiiqatihi culimo kale waxay leeyihiin lagama wado sidaase waxaa laga wadaa ilmaha sida rahanta iyo culaadha waxa la yidhaahdo ay u laasimto ciddii qaadatay ayaa ilmahana waxaa laasim ku ah in laga wanqalo sidii rahan ahaan baa laga dhigay ayib macnahana waa macno kaleo culimmada qaarkood ay qabaan macno saddexaadna waa jira oo culimmada qaar ka mid ay marayaan ayib oo qaadi ciyaad iyo ibnu aiir iyo macno kale iyaguna marayaan oo waxay leeyihiin yani wuxuu u xidhan yahay caqiiqadiisa waxaa laga wadaa bay leeyihiin caqiiqada ka hor lomana magac bixin karo timahana lagama xiiri karo in timaha laga xiiro oo loo wanqalo waain timaha laga xiiro oo loo magac bixiyo oo axkaamtii kaleo dhan waxay ku xidhan tahay in laga wanqalo wanqalkaa marka horeeyaa laga wadaabl wuu dabran yahay waa xidhan yahay looma magac bixin karo timaha lagama xiiri karo ilaa laga wanqalo marka wanqalkuu u xidhan yahay macnahaasaa laga wadaa ayay leeyihiin qaadi ciyaad iyo ibn aiir iyo saas iyaguna marayaan macaanidaasay marka culimadu kala qabaan ayb tudbaxu canhu yowma saabicihi maalinta toddobaad baa laga gowracayaa waxaa daliil ay u tahay maalinka toddobaad haddii la yidhi maalinka toddobaad ka hor hadduu dhinto inuusan wanqal lahayn oo xaggee laga qaatay mafhuumkaa laga qaaday wanqalka shareecadu wakhti u samaysay oo maalinka toddobaad ah maalinkii toddobaadba hadduu gaari waayo haddee xukumkii wanqalkana wuu la dhintay waay kii caloosha kusoo dhintay warkiisa isaga iska baddaha ama meyd ku soo baxay ama marka macnahaasaa laga fahmayaa waana madhabka imaamu maalik waay ah, imaamu maalik baa qaba maalinkaa toddobaad ka hor hadduu dhinto inuusan wanqal lahayn yowma saabicihi baa laga faa'idaysan shawkaanina macnahaasuu ilanay ayib waxaa kaleeto u deliishaday yowma saabicihidaasi haddii maalinka toddobaad aan laga wanqalin oo uu kadib dhaco iyadana wanqalka wakhtigiisi waa tegey salaad wakhtigeedii tegey miyaa dib laga tukay adeer wakhtigii waa ku dhaafay bes yowma saabicihi macnahana waa u deliishaday oo waxa uu leeyahay xukumkani sidiisaba maalinkaasu ku xidhan hadduu ilmihii ka hormarana waa tegey oo wanqal jiro hadduu waalidkii kala daahana wanqal ma jiro waa jaanis dhaafay waa sidaasi waa sida imaam maalik caleyh raxmatullah laga wariyo laakiin culimmada badankood siday qabaani waxa weeye muxuu ahay sidaasi ka gidso waxay leeyihiin haddii lama samayn waayo maalintaas kadib waa la samayn karaa bay leeyihiin adiga waxaa muhim ah xadiiska intii lagu taqayudi kara lagu taqayudo oo maalinkaa toddobaad lagu dadaalo macnaha wa yusamaa fiihi waa loo magac bixinayaa ya hadduusan awood lahayna laa yukalifu llahu nafsa ilaa wusca hmm. waxaa laga hadlaya axkaamta shareecada o dhan waa wixii aad kari karta wa waxaadan kari karin hade waxa wey salaaddii baa hmm. ya hadduu kadib awood yeeshay markaana uusan awood lahayn waxay ku xidhan tahay masaladan hadda ka hadlaynay oo wakhtigu ma toddobaduu ku ekaa mise wuu ka dambayn karaa doodii unbuu gelayaa aan hadda ka hadlaynay macnaha ayb adiga intii la dadaali karo in la dadaalo waay haddaad awoodi karto maalinka toddobaad inaysan kula dhaafin haday kula dhaafto madhabuljumhuur waxa weeye xilligii ay kuu suurooday inaad ka wanqasho ayb saasay u badan yihiin lakiin masl khilaafiya wa yusamaa fiihi waa loo magac bixinaya maalinkaa toddobaad iyadana waxaa laga qaadanayaa magac bixintiisu inay maalinka todobaad noqoto laakiin waxaa sugan nusuus fara badan oo qur-aan iyo sunnaba leh oo ku tusaysa in ilmaha loo magac bixin karo xataa isagoon dhalanin taa marka nusuus kaley leedahay isagoon ah. baalanin baa loo magac bixin karaa toddobaad maalin toddobaad ka hor baa loo magac bixin karaa magacbixintu iyado adilo kale leedahay manaa wa yuxlaqu waa la xirayaa rasu madaxiisana waa la xiraya timaha laga xiraya waan caaisha radi allahu tacala canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi can ilghulaami wiilka xaggiisa shaataani baa ahaaday laba neef oo adhi ah oo mukaafi'ataani isla eg mukaafaatan yani ah, oo xagga da'da iyo hilibka iyo isu dhigma waxaa la diidan yahay inaad midna mid roon ka dhigto midda labaadna mid uun kadaba tuur ah oo iska tacbaan ah. ah laba haddii lagu yidhi waa laba mid walba sideeda u buuxda waa oo labaduba ay muxuu ahaay siman yihiin isku dhoweyn ama siman yihiin wa can iljaariyati gabadhana waxaa iyadana xaggeeda ka ahaaday shaatun neef adhi ah rawa axmed baa wariyey watirmidi wasaxaxahu kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan sheekh albani iyo sheekh shucayb larnaut way saxiixinayaan iyagana sidaa inay masaladu tahay oo wiilkiiyo gabadha la kala qaadayo oo gabadhana hal neef wiilkana laba neef laga qalayo sidaasi waa sida ay qabaan jamaaca min ahli lcilmi bal siday culimmadu u badan yihiin waa in la kala qaadayo oo maalik baa isagu wuxuu leeyahay may labadoodaba halhal unbaa laga qalaya xadiis soo socduu daliishan doonaa oo daciif wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay waslam an nacuqa inaan ka wanqallo can iljaariyati gabadha inaan ka qallo shaata neef adhi wa can ilghulaami wiilkana shaatayni laba neef rawahu axmed baa wa bnu maajah isaguna waa xadiis saxiixa wey wa can ummi kurzin alkacbiya annaha iyadu sa'alad waxay weydiisay rasuululahi sal lay waslam can ilcaqiiqati wanqalkii ayay weydiisay faqala nebigu wuxu uhi sal lay waslam nacmha can ilghulaami wiilka xaggiisa waxaa laga qalayaa ama xaggiisa waxaa ka ahaaday shaataani laba neef oo adhi wa can ilunha dhadiga xaggiisana waxaa ka ahaaday waaxidatun hal neef oo adhi unha waa gabadha macnaha walaa yaduruka kuma dhibayo dukraanan lab kunna ahaadaa aw amase inaaan dhadig ahaadaa yacni waan qalka waxaad qalaysa xoolahaad qalayso ama lab ka dhig oo orgi iyo wanan ka dhig ama dhadig ka dhigoo riyo iyo waxaad ka dhigtaa mxuu ahaaye eh, mxuu ahaaye iyo idaha ka dhig kuwooda dhadigka dhadig ka dhig ama riyo ka dhig ama ama lab ka dhigsa yacni male bahashay ahayd eh, farqi ma leh rawa axmed baa wariyey wtirmidiyu wasaxaxahu kadalika waxaa saxiixiyey sheekh albani wuxuu hadda u tiiriyey tirmidi wasawaabu waxa weeyaan xadiidka waxaa soo saartay shantuba way wariyeen ahlusunan arbaca iyo axmedba way soo saareen waana xadiis saxiixa wey xadiistii horuu la mid yahay wuxuuse inoo faa'iideeyey xoolaha aad qalayso lab iyo dhadig midku yahay isku mid waa wa can camr bni shucaybin can abihi can jadii qaala wuxuuhi su'ila waa la weydiiyey annabiyu nabiga waxaa la weydiiyey sal ly waslam can ilcaqiiqati neefka wanqalkaabaa la weydiiyey ama wanqalidda ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu idhi laa uxibu ma jecli alcuquuqa caaqnimada ma jecli buu idhi wa kaanahu waaba isagoo nebigu kariha kahaday alisma magaca ah, kelimada yani cuquuq iyo caqiiqa waa isku asal ah labadooduba waxay ka soo jeedaan min caqa bay ka soo jeedaan caqa caaq buu noqday oo waalidkiibuu caaq ku noqday iyo caqa uu wanqalay labadaba waa la dhihi marka alcaqiiqa marka la yidhaahdo asalkeeda marka la fiiriyo iyadiiyo waxaa isku dhowaanaysa caaqnimadii waalidka inaad caaq ku noqoto markaasaa nebigu isagoo ereyga kahanaya ayaa wuxuu yidhi laa uxibu alcuquuq caaqnimada ma jecli buu yidhi waxoogaa kelimaduu marka kahanayaayo kelimada in loo isticmaalo wanqalka kelimatulcaqiiqa buu waxoogaa kahanaya oo soo kii hadda soo isticmaalay ma ahayn axaadiistan hadda soo mariyn dher nebiga hadalkiisa ahayd sooma soo isticmaalin marka waxay leeyihin culimmadu markuu isticmaalayna waa libayaani aljawaas inay bannaan tahay buu muujinahay markuu yaro dhibsadayna in laga fiican yahay buu muujinaya ismana diidayso sharigani waa laga fiican yahay waase bannaanya saasay u dhigayaan qaarna waxay leeyihiin magaca nebigu sal lla lay waslam wuxuu raacay markuu caqiiqo ku magacaabay wuxuu raacay uun wixii ay u aqoon jireen ee dadku u yaqaanay wuxuu dadku u yaqaanay inaad ku itlaaqda shaygana waa inaad dadka fahansiisaa doonaysa adiga waxa weeyaan maqsuudku magacaa yaraha waxoogaa wax ku jiraan ayb mushtaqun min alcaqi wa marka labaduba ka wada imaanaya laa uxibu ma jecli bu nabigu sal lay slm alcuquuqa caaqnimada ma jecli wa kaanahu aba isagoo kariha kahday alisma magaca faqaaluu waxaa ya rasul alla rasuulka ilaahayow inamaa nas'aluka ku weydiinaynaa can axadina ka ruux naga mida oo yuuladu lah loo dhalayo ilmo u dhalanayaan taas way midaan ku weydiinayno ee xaggii caaqnimada maah qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay man axaba ruuxii jeclaada oo minkum idinka idinka mida an yansuka in uu neef gowraco can waladihi ilmihiisa inuu ka gowraco falyafcal ha sameeyo marka muusan dhihin man axaba minkum an yacuqa muxuu yidhi an yansaka waxoogaa wuxuu ishaarayaa in caqiiqa la yidhahdo waxaa ka fiican in la yidhahdo nasiika nasiika marka magacaas leanna yansak buu isticmaalay soo maa marka nasiika in lagu iطlaqaa ka fiican oo magacan waxoogaa lagaba guuraba caqiiqada ayb man axaba ruuxii jeclaado minkum idinka mida ah an yansaka inuu ka gowraco can waladihi ilmihiisa falyafcal ha sameeyo can ilghulaami wiilka xaggiisa waxaa ahaaday shaataani laba neef oo adhiya mukaafaataani oo isu dhigma mukaafaatan oo mxuu ahaayey yani isu dhow ama isudhamxuu ahaayey eh, isku dhow ama isku mid ah wa can iljaariyati gabadha xaggeedana waxaa ahaatay shaatun hal neef rawa axmed wa abu daawuud wاnasaa'i waxaa kaloo saxiix yeelay xadiidka waxaa saxiix yeelay xaakim dahabi sheekh albaanina wuu taxsiininaya xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilada ay jumhuurtu deliishanayaanoo ay u deliishanayaan inuusan wanqalku waajib ahayn xaggay ka deliishadeen maxalu shaahiidku waxa weeye man axabba minkum an yansaka ruuxii nii jecel baa layidhi ruuxii nii raba horaan waxaan mar badan soo tilmaannay shayga xukumka sharcigaa sidiisaba hadii lagu xidho doonitaankaaga ama jacaylkaaga lagu xidho laazim ma ah waajib kuguma ah bimacnaa waxa weeye haddaad rabtana samee haddaad rabtana hadan samaynin kiinii jecelow samee waa waxay qariino u tahay marka inaysan laazim ahay maxaa yeele hadday laazimto waajib tahay doonitaankaaga iyo jacaylkaaga laguma xidheen saasay marka qariin ahaan taasay u daliishanayaan inaysan waajib ahayn an amr bni shucaybi can abihi can jadihi ana nabiya nabigu sal lay slam amara wuxuu amray bitasmiyati lmawluudi ilmaha dhashay magacbixintiisa yowma saabicihi maalinkiisa toddobaad loo magacbixiyo wa wadci ldaa iyo dhibka iyo qashinka in laga dejiyo canhu xaggiisa walcaqi iyo wanqalki wawadci ldaa waan soo marno waa madax xiiridda oo laga zuuliyo muxuu ahaay yixda iyo timaha ku yaallay walcaqi iyo wanqalki rawaxu waxaa wariyey atirmidi wa qaala uhi xadiiun xasanun hariib sidoo kale sheekh albaani baa taxsiininaya isaguna ayb meesha iyada ah waxaa iyadana muran badani ku jira oo culimmadu ay yani aada ugu muransan yihiin hadduu ruuxu aan laga wanqalin oo isagu uu weynaado kadibna uu awood helo isagoo weyn ma iska wanqali karaa isaga lafahantiisa waa masale ay fardiyeen qaar waxay leeyihin way bannaan tahay adoo weyn waa iska wanqali karta oo waxay deliishanayaan xadiid ay muxadisiinta badankood daciifinayaan oo dhahaya nebigu sal alla alay wasalam caqa can nafsihi bacda albicha bicada kadib buu naftiisa ka wanqalay oo dee goormo bicadu goormaya eh? imsuu jiri fartan sano kadib waa fartan jir kadib buu nabigu naftiisa ka wanqalay xadiis dhahayay cuskanayaan laakiin xadiiskaasi muxadisiinta badankood way daciifinayaan oo waxay leeyihin hal dariiq oo nabad gashan kuma imaanin ismana xoojin karay leeyihi walow ay mucaasiriinta qaarkood wax u raaraadinayaan sidaa ha ahaatee haddana waxay leeyihiin jumhuurtu ama culimmada badankood waxay leeyihiin wax diidaya ma jiro haddiiba maalinkii toddobaad laga soo gudbo waalidkuna ilmuhoo weynaaday wuu ka wanqaliyo waa xugum taagan hadduu ka wanqali waayona isagoo weyn buu iska wanqali karaa madhab ay culimmada badankood mareen waay oo waxay leeyihiin wax hor istaagaya oo diidaya ma jiro oo daliil oo sharci ah marka way iska bannaan tahay bay leeyihin halkaasay marayaan ayb wacan buraydat alaslami qaala wuxuu ihi kunnaa waxaanu ahayn fi ljaahiliyati islaamka ka hor idaa wulida haddii la dhalo liaxadina midkayo hulaamun haddii wiil loo dhalo ama ilmo dabaxa mid gowraca shaatan neef adhiyuu gowraci jiray walataka wuxuu ahaa mid marmariya ama ku dharooba ra'sahu ilmaha madaxiisa bidamiha neefkaa la qalay dhiiggiisa ayb bimacnaa ilmuhu markuu dhashoy neefka qalaan ilaa wanqalku sidiisaba wuxuu ahaan jiray dhaqan ay carabtu lahaan jirtay islaamka ka hor islaamkuna wuu taqriiriyo wuu sugay laakiin ayagaa horay u lahaan jiray waxaa dhici karta inay ka soo gaadheen muxuu ahaaye nebiyullaahi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo inay ka soo gaadheen baa dhici karta marka waxaa ka mid a waxyaalahay marka ku dari jireen neefka markay qalaan oo dhiiggiisu daato intay suuf soo qaadaan oo dhex geliyaan dhiigga bay ilmaha madaxa u marmarin jireen madaxay ugu dharoobi jireen ayb walatakha wuxuu ku dharoobi jiray ra'sahu ilmaha madaxiisa bidamiha neefka la qalay dhiiggiisa falamaa jaa allahu markuu alla la yimid bilislaami islaamnimada la yimid kunnaa waxaanu ahayn nadbaxu kuwa gowraca shaatan neef adhi ah wanaxliqu waanu xiiraynay ra'sahu madaxiisa wanulatiquhu waxaanu marmarinaynay oonu ku dharoobaynay bizacfaraanin zacfaraan rawahu daawuud baa waxaa wariyey waxaa saxiixiyey xadiidka xaakim calaa sharti shaykhayn daabi baa ku waafaqay sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixinayaa sanadkiisa sidoo kale waxaa saxiixiyey alxaafid ibn xajar wuxuuna faa'iideynayaa mas'alada dhiigga madaxa la marinayo in ay tahay waxyaalihii shareecadu ay nasakhday oo reebtay saas manaa horey u jiri jiray laakiin waxyaalahay badashay ayuu ka mid yahay ayb laakiin bedelkiisa sida xadiiska ka muuqata waxaa la jideeyey in madaxa loo mariyo zacfaraan oo geedka madaxa loogu dharo kole xikmad sharcigaa ku jirta wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal alay waslam leanna dhiigga sidiisaba dhiigga oo e, saa'ilkee dureeraya dhiigga socda e, lama cabbi karo laysmana marmarin karo wixii e, ku hadha hilibka mooyaane waxa kalena lama isticmaali karo bimacnaa hilibka markaa dhiiggu neef ka baxo neefka la qalo hilibkii dhiig baa kusoo hadhaya sooma dhiiggaa yarkae hilibka dul saasaaran dhib maleh xataa haddaad caydhiin ku cunto dhib maleh waa masale jirta hilibka caydhiin ma lagu cuni karaa mise qasab in la kariyo waa wax nasoo sheegaya ma jiro in la kariyo waa qasab wax dhaaya ma jiro adiga haddaad ruugi karto oo <laughs> kuba dhadhamahay asalka shareecada waa saas midoobow sidaadaba wixii yacani asal aan daliil reebaya loo haynin oo caadaadka iyo waxyaalaha la isticmaalaa asalku waa inuu bannaan mar haddii alla shaygan ka aamuso rasuulkiisuna ka aamuso macnaheeda waa laydin ogol yahay waa leanna shareecadeenna wixii xaaraamabaa xadidanoo kooban intaa kooban ee la xarimay wixii ka soo hadhoo dhan xalaal buu idin yahay waa saas daraaddeed baa waxaan leenahay ruuxii yidhaahda shaygani waa xaaraan isagaa daliil laga rabaa somayna hore soo mar in badan baan soo tilmaannay waxyaalaha caadaadka ah iyo mucaamalaadka alaslu fiiha alxillu yaa laga rabaa inuu daliil keeno ninka xaaraamaynaya waxaa cagsi ah waxyaalaha cibaadaadka ah. wixii cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo asalku waa manci daliilna waxaa laga rabaa ninka bannaynaya ninkii yidhahda shaygan waa cibaado ilaahay baa loogu dhawaadaa isagaan dhahaynaa daliil saar aayad qur-aan ama xadiis saar laakiin ninkii la yidhaahdo shaygan waa la cuni karaa sax isagu asal buu ku fadhiyaaye adiga diidanale lama cuni karaa daliil lagaa rabaa marka laakiin haddaad is hortimaadaan oo tidhahdo adna daliilkeen adna daliilkeen may mish macquul adaabta munaaqashada waxaa ka mid a ah, aslan in laysla taqriiriyo war labadeennan is horta keebaa asalka ku fadhiya keese dliil laga rabaa ila labadaba dliil lagama wada rabi karo mota yani qaar baa waxay daliilkoodu yahay cadamu daliil huwa daliil saas mar haddaada adiga daliil la'aanta asalkiisa shayga mubaaxa daliil la'aantaa daliilkiisa ninka markaasi kalaa daliilka laga raba qawaacidda ay culimmadu taqriirinayaan saas way maanaa marka dhib male laakiin dhiigga baxa ee socda ee masfuuxa qur-aanku ku tilmaamay kaa waaya midka xaaraanta ah aw damam masfuuxan soo qur-aanku ma dhih aw damam masfuuxan waa dhiigga shubmaya oo isagoo shubmaya neefka ka soo baxaya ayb can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lla lay slam caqa wuu ka wanqalay can ilxasani waalxusayni wuxuu ka qalay kabshan wan kabshan kabshan kabshan halhal wan buu ka qalay rawa abu daawud baa wariyey wanasaa-iyu qaal wuxuu ihi bikabshayni nasaa-i isagu wuxuu yidhi bikabshayni kabshayni laba laba wan buu ka qalay ayib marka xasan iyo xusein nebigu ma laba laba wan buu ka qalay mise hal hal wan rawahu abu daawuud baa wariya wanasaa-i wa qaala nasaa-i wuxuu ihi bikabshayni kabshayni xadiiska waxaa saxiixinaya ibnu jaaruud cabdilxaq alishbiili sheekh albani calaa sharti shaykhayn laakiin riwaayada nasaa-i ee labalabada ka dhigtay baa xoog badan leanna ma dhici karto waa hal dhacdo riwaayaadka qaarna waxay ku yimaadeen labalabawan baa laga qalay qaarna waxay yidhaahdeen halhalwan baa laga qalay ayib labaduba sax ma wada noqon karaan leanna laba goor lagama wanqalin waa dhacdo hal mar dhacday marka ama waxaa saxa labalabada ama waxaa saxa midmidka marka axaadiista kale loo noqdo waxaa xoog badan riwaayada dhahaysa labalabawan buu nabigu ka qalay saasaa sax xoog badan ayb taa waxaa deliishaday xadiidkan halhalwan buu ka qalay riwaayadiisa waxaa deliishanaya oo sidaa u deliishaday culimmada qaar ka mida ah, oo waxay dhahayaan waa maalige eh, halhal in laga qala wiilkana halhal gabdhahana halhal laakiin axaadiistii aan soo marnay baa khilaafsan wa can ibni raaficin waxaa laga warin anna xasan ibna caliyin xasan ibnu cali lamaa wulida markii la dhalay araadad waxay doontay ummu xadiidkaa waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa aabbihii ilmaha dhalay oo jooga inay cid kaloo qaraaba ah ka wanqali karto oo awowgood ka wanqali karo leanna markuu nebigu uu xasan iyo xuseen ka wanqalayo aabbahood cali wuu joogaa soo ma aabbahood cali waa jooga marka qasab ma aha aabbahaa lagu leeyahay oo yacni wanqalka lagu leeyahay asal ahaan inuu wanqalo laakiin hadduu awowgu wanqalo ama hooyadu wanqasho ama yani cid kaleba adeerku isu taago mushkila ma leh ilaaba ilaaba aabbuhu ha qalal maayo ayib saasna waa laga faaidaysanaya wacan abi raaficin ana xasan bna caliyin lamaa wulida markii la dhalay araadad waxay doontay ummu hooyadii faatimatu ahayd faatimatu binti muxamed gabadhii nabiga sal ly slam waxay doontay an tacuqa inay ka caqiiqayso ka qasho canhu xaggiisa bikabshayni laba wan faqaala markaasa wuxu uhi rasul lah sal lay slam laa tacuqii ha ka wanqalin canhu xaggiisa muxuu ka wadaa bimacnaa anaa ka wanqalay ama anaa ka wanqalay adigu iska asihi madaxiisa timihiisa xir oo fatasadaqii sadaqayso biwasnihi timaha miisaankooda oo min wariiqi fida timaha ilmaha ka xiirtay wasankooda ama miisaankooda oo fidaana sadaqee uma kadibna wulida waxaa markaa kadib xusaynun xusayn baa la dhalay taasi xasan bay fa sanactu waan sameeyey bay tii mil mila daalika kaasoo kalean ku sameeyey xuseenna sidii oo kalean sameeyoo timihii intaan xiiray oon miisaamay baa intay noqdeen oodaa baan sadaqeeyey bay axmed baa wariyey kadalika xadiiska waxaa wariyey iyo tobaraani iyo qeyrkood baa soo saaray waxaa taxsiininaya hayami iyo sheekh albaani iyo qeyrkoodba way saxiixinayaan ayb qaybta hore ee laa tacuqi canhu un taawiilkay leedahay xadiidkan wuxuu faa'iidaynayaa sidoo kale inay ka mid tahay caruurtu markay dhashaan oy ka mid tahay in timahooda marka xiiro timaha in la miisaamo inta ay noqdaan miisaanka inta graam ay noqdaanna oo fidada in la sadaqeeyo ma aha dahabka waa fidada oo silfarka wa ah, maxaan dhahnaa soomaliya waa ya qalinka hmm. qalinka in la sadaqeeyo marka waxay noqonayaan siday ilmuhu u kala yar timo waxuun ama giraamiyo wax saasoo kale noqonaya wax aad u yar waay marka eh, waxay leeyihiin culimmadu iyagii intaad qiimayso maalan kaba soo qaad laba giraamo wuxuu noqday fida buu timihii noqdeen labadii giraam ayaa suuqa tegaysaa imisay noqdeen baad qiimaynaysa waad taasaa waxay fiican tahay bay leeyihiin inaad fidada lafahaanteedii hal giraam inaad helin baa wadhici karta ama adadeed heshabaa ayna manfac weyn lahayn laakiin inaad lacagta bixiso bay qaar badane hadda qabaan wacan abi raaficin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulalahi sal lay waslam oo aadana aadaamay fii uduni lxusayn xusayn dhegtiisa ku aadaamay xiina goortii waladatu ay dhashay faatimatu faatimo bisalaati salaada aadaanka salaadu kale rawa axmed baa wariyey wakadalika waxaa wariyay abu daawuud watirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey wa qaalaa waxay sayid abu daawuud iyo tirmidi alxasan bay dheheen ah, yani riwaayada axmed waxay tidhi ninka dhegta laga cadaabay xuseen buu ah laakiin abu daawuud iyo tirmidi riwaayadoodu waxay ka dhigtay xasan buu ah ayib xadiidkaasi waa xadiis daciifa sanadkiisu wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo caasim ibni cubaydillaah oo daciif ah isaga sababtii buuna xadiidku daciif saas darteed baa waxaa daciifiyey imaamu dahabi sheekh albaani sheekh shucayb iyo culimmadaba way daciifinayaan xadiidkaas shaahid buu yahay mucdamkoodu badankood way qabaan way qabaan asalka ay deliishanayaane masalada ay saarayaan waa un xadiiskan sideedabana masalada haddii daliilkeedu sugnaan waayo masale waxay noqonaysaa tabar daran oon ugu camalfalaynin bay noqonaysaa wabitaali sida saxiixa ah aadaanka dhegta lagaga aadaamayo iyo aqimaadda toona daliil ay cuskata ma laha culimmadaa ijtihaadayu ninku uun iska dabagelaya meesheeda wa laakiin masaladu masale daliilla maaha hada bilahi towfiiq